waasifaat baabu man jaxada qofkii deyda shay-an shay oo min alasmaa'i magacyaalka alla ka mida iyo wasifaati sifaadka alle subxaana wa tacaala uu leeyahay qofkii diida oo inkira oo macnaha qaadan waaya ama maaragtay beeniya baabkaasi waxa ku soo arooray ku soo arooray ayuu u baab yahay baabkan waxa weye calaaqada uu laleeyahay waxaa weeye allah subxaana wa tacaala khalqiga uma jeedaan ilaahay wuu iska kaana qariyey subxaana wa tacaala xijaabaa noo dhaxeeya mu'miniintu aakharay arki doonaan insha allah allah naga dhigo kuwa ar ah. laakiin allah waxaa lagu yaqaanaa subxaana wa tacaala isu kaana baray khalqigiisa iyo abuurkiisa oo abuuray cirka iyo dhulka iyo nafteenna wa fii anfusikum afalaa tubsiruun iyo magacyaalkay tilmaamaha isugu kaana ou sheegay inuu ilaahay ow kan la caabudo uu yahay inuu rabbi ou yaho kan dadka barbaariyo uu yahay oo wax siiyo oo koriya inuu raasiq yahay kan wax arsuqa inuu maaragtay melik uu yahay boqorka uu yahay raxmaan inuu yahay raxiim inuu yahay inuu quduus yaha ou dahiran yahay inuu caalim yahay cilmi uu leeyahay caliim ou yahay inuu xakiim ou yahay qadiir mid awood badan inuu yahay samiicun basiir inuu yahay mid wax maqlo oo wax magacyaalkaasu isu kaana baray magacyaalkaa markaad baratid oo ilaahay tilmaamihiisa asmaa isbaatku waa magacyo iyo tilmaamo kaamaalnimo iyo wanaag ku tuusinaysa markaa waa ku jeclaanaysa waana ku caabudaysa walilaahi almatalu lacla haddii qof raga lagaaga sheegtay oo laa ninka waa nin maanta ma arkaysaa qurxoon waa nin abuuritaankiisa uu kaamil yahay waa nin diraca waa nin deeqsiya waa nin maaragtay wuxuu gacanta ku haayo iyo qofkuu magangeliya aan la soo dhaafi karin waa nin ninkuu la colooba la colaytamaya ninkuu gacan siiyana gacan siinaya tilmaamaha haddii ninkaa lagaaga sheekeeyo sow maa sow ninkaa ma aaminaysidoo ma jeclaanayso walilaahi almatalu dacla ilaahay marka lagu baro tilmaamihiisa inuu kariim yaho deeqsi uu yahay inuu qawi yahay inuu casiis yahay inuu waduud yaho mu'miniinta uu jecel yahay raxmaan uu yahay raxiim uu yahay inuu casiis yaho cid walba uu ka adag yahay inuu tiqaam yaho gaalada uu ka aarsan karo markii lagaaga sheekayo alla subxaana wa tacaala oo quwadiis iyo awooddiis inuusan daalin in cirka dhulka uu saa u haayo waxa weeye alla waad aqoonsanaysaa waad jeclaanaysaa waxaad ogaanaysaa marka in allah asagu midka cibaadada astaahilo oya marka ilaahay magacyaalkiisa iyo sifaadkiisa markaad barato waxaa ka laasimaya oo xaq kugu noqonayo inaad allaha caabudto walidaalika suuratu alfaatixa intaadan cibaadada aadan qiran waxaa lagu baray alla wuxuu yahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay caalamiinta rabbi u ah rabbinimadiisaa lagu baray alraxmaani alraxiim in naxariistaa lagu baray inuu raxmad uu ku sifoobo maaliki yowmiddiin qiyaamaha inuu boqor iyo adduuniya akharaba uu leeyahay markaad alla ogaatay ood baratay markaasaad waxaad ogaana inuu asagu cibaadada astaahilo markaa waxaad odhanaysaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka tilmaamaha iyo magacyaalka waxay kugu bixinayn alla inaad jeclaatid ood ka baqdid ood rajaysid rasaaq haddii lagu yidhahdo adiga asbaabta la imaam risqi ha ka welweli raxmaan iyo raxiim iyo tawaab haddii lagu yidhaahdo adigu toobadda alle iyo khayrka ha ka ag fogaane haddii maaragtay duintiqaam lagu yidhaahdo ama jabbaar yidhaahdo ka fogow wuxuu ilaahay subxaana watacaala kaa caraysinaya oo ka fogow waduud haddii lagu yidhahdo ilaahay waa jecel yahay addoommadiisa wixii uu kugu jeclaa lahaa oo khayr ahaa ku dadaal marka sifo kastaba raad ayuu ku leedahay qofka tilmaamihiisa sifaadkaa qiimaha leh haddii la beeniyo ama la inkiro la ta'wiiliyo dee qofku wuxuu noqonaa wuxuu caabudaa ilaahu caabudoba marka ma yaqaano soo maaha sidaa darteed qofka ilaahay magacyaalkiisa halleeya ama rumayn waayo ama si kale u fasira waa qof raba fikrad qalada ilaahay inuu ka bixiyo subxaana wa tacaala wabitaali wuxuu ka soo horjeeda alla inaan la caabudin marka waa in magacyaalka alla in la barto tilmaamihiisa waa in la barto si aad u ogaato ilaahay subxaana wa tacaala inuu asagu yahay midka astaahilo in la caabudo sidaa darteed asmaada alle iyo magacyaalka alle waxay ku tusinayaan awal daatada alle caliim haddii la yidhaahdo alle macnaha ay maaragtay inuu jiray ku tusinaysaa allahaasina inuu cilmi ku sifaysan yahay marka dhinacna waa ka magac dhinacna waa ka sifo raxmaan haddii lagu yidhaahdo allay tilmaamaysaa oo alle daatadiisa haddana allahaas inuu raxmo ku tilmaaman yahay saasay marka ay ku tilmaamaysa marka laba dowra gudaysa arraxmaan haddii lagu yidhaahdo ilaahayna waa kuu tilmaamaysaa sida adigaba cali ama moxamed l qofka loo yidhaahdo midda kale sifadaas ilaahay inuu ku sifoobo qadiir haddii la yidhaahdo maliik haddii la yidhaahdo kullu daatada allana waa tilmaamay magaciisa sifaadka alle markaad dhinac ka fiirisid iyo magacyaalka alle dhinac allay wada tilmaamayaan waa mutaraadif waxle mutaraadif wixii isku macnaha la yidhaahdo oo caliim iyo xakiim iyo raxmaan iyo raxiim gebigood allay tilmaamayan dhinac kale haddii aad ka fiirisidna macaani kala duwanay mid walba ilaahay ku sifaynaysa oo raxmaan ilaahay inuu raxiim iyo raxmad leeyahay samiic ilaahay inuu wax maqlo basiir ilaahay subxaana wa tacaala inuu maarka waxu jeedo asmaadaa marka iyo sifaadkaa la tilmaamayo oo qur-aanka uu tilmaamayo khalqigana waa lagu sifayn karaa qaarkood allana waa lagu sifayn karaa oo macno mushtaragaa ka dhaxeeya oo qofka xay waa dhihi kara hebel waa nool yahay ilaahayna waa xay qofka boqor waa la dhihi kara adduunya hadduu boqor ka yahay ilaahayna waa boqor soo maa laakiin macnaha yaro ay wadaagaan ma ka laasimaayo boqortinimada alle iyo cilmiga alle iyo cilmiga makhluuq inay isku mid yihiin ilaahay cilmigiisana waa cilmi u munaasaba makhluuqa cilmigiisa iyo sifaadkiisana waa munaasabo wey marka waxaa la dhahaa sifaadka alle markaad maqashid inaad rumayso oodan inkirin laakiin laba inaad iska ilaaliso sidii niman mushabbiha la yidhaahdo inaad tidhaahdo sifadaas waa sifada makhluuqa kale oo samci haddaad maqashid aad tidhaahdo sida bini aadamku wuxuu maqlaaho dhega qaabkooda iyo waxaas makhluuquu egyahay inaad ka ilaaliso waxaad kaloo raba inaad iska ilaaliso aad tidhaahdid ilaahay samci ma laho samca haddii aan u sugno waxaa ka dhalanaya inuu makhluuqu ekaado qoladaasna mucadilaa la yidhahda qolada sifaadka diida oo yidhaahda haddaan ilaahay tilmaanta u sugno khalqigaan ku shabahaynaa si aanan khalqi ugu shabihin sifaadkii waa inaan diidno oonan ilaahay raxmaan aanaan ku sifaynin aanaan ku sifaynin inuu caroodo alla subxaanahu wa tacaala aanan ku sifaynin waxyaalahaaso dhan sifaadkii ka carreen iyagoo leh makhluuqaan u sugayna markay makhluuqii ay dhaheen tashbiiha ka dhaxeeyo ay dhaheen makhluuqiyaan ka carrayna hadhow sifaadkii markay anfiyeen alla waxay ku shabaheen waxa dhintay oo aan noolayn iyo wax aanba jirin oo macduum ah iyo wax mustaxiila ah. qaaraa waxay ku leeyihiin ilaahay xayaad male oo kor ma jiro oo hoos ma jiro oo ma noolo oo ma dhiman iyo waxyaalahaas markaas waxay ku shabbaheen wax aan jirin oo kale marka sifaadka ilaahay inaad barato waa waxa ilaahay ku baray sidaa ilaa walilahi maalul aclaa awowga hadda aragta in lagaaga sheekay ama nabigaba in lagaaga sheekayo calayhi salaatu wasalaam sow sifadiisa kaana marbuuca alqaama kaana abyan waa qurxoona waa akhlaaq badnaa dhinac kastaba khalqi ukhluquu kaamil ka yahay markaa rasuulka soo ma jeclaanaysa haddaa u baahan tahay rasuulku addoona inaad sifaadkiisa aad barato si aad u jeclaatido u raacid oo u ogtay hadyu inuu kaamiga ilaahay ku abuuray tilmaamihiisa inaad baratid si aad u caabudid ood u jeclaatid ood uga baqdid ood u iimaantid soo qasab maaha marka qiimahaasay ku fadhiyaan sidaa darteed qofkii sifaadka rumeeyay oo ku tadabburo iyo macaanideeda iimaanuu dhexlaya qofkii sifaadka diidana iimaan la'aan buu ka dhaxlaya baabu man jaxada shay-an qofkii wax diida oo min alasmaa'i wa sifaati ka mida macnaha waxiidka ku soo arooray iyo qiimo xumadiisa taas weeye iyo wa qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi iyadoo laga sheekaynayo gaaladii wa hum ayagu yakfuruuna biraxmaan ilaahay raxmaanka ahaa ayay ku kufrinaayaan soo maaha macnaha raxmaanka alla daatadiisii alla inuu jiro ma diidaayaan oo haddii la yidhaahdo walain sa'altum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluna allah cirkiya dhulka yaa abuuray haddii la yidhaahdo allah bay leeyihiin laakiin maxay u diidan yihiin sifadan arraxmaanka ayay u diidan yihin waa canaad wa waana og yihiin ilaahay raxmad inuu ku sifoobo way baryayaane maadaama maaragtay islaamka ama nabiga calayhi salaatu wasalaam ama qur-aanka ay ku badan tahay sifada raxmaanka ay ku badan tahay oo wax kastaba bismi illaahi araxmaan raxiim lagu furanayo oo qur-aankii lagu furfurto oo axaadiid ay ku soo aroortay inkastoo qaarkood culammada ay daciifiyeen qaarna ay xasaniyeen kullu amrin diibaali laa yubda'u fiihi bismi illahi fahuwa abtar ay soo aroortay magarad amar kasta oo biska lagu bilaabo qiimo ma lah cinaad darteed ayay marka ay u diideen raxmaan sawa nusuulkuna waxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sulxu sulxulxudaybiya qisadii oo waxayd nabiga wuxuu arkay ru'yo sanadkii lixaad isagoo beydka xajinay ayuu ru'yo ku arko cumraysanay isagoo beytka cumraysanay oo timaha la xirinayo la gaabinay gaalada iyo muslimiintana dagaal baa ka dhexeeya muslimiintu markaa maka ma tegi karaana gaaladaa haysay nabigu calayhi salaatu wasalaam geeshkiisiibuu kaxaysay waxaa duulaan aroor la yidhaahdo waa camalna waa loo socdaa laakiin gaalada inay khor ka hor istaagaan baa laga baqaya jeesh baa la kaxay geystii markuu maka u dhowaaday ayaa in laysku dhaca laga baqay ayaa loo sheegay nabiga calayhi salaatu salaam quraysh inay maaragtay jeeshkeedii ay soo kaxaysatay oy nabiga rabto inay beedka ay ka horjeediso adiga fartiimo badanoo u dira nabiga calayhi salam xoole annagu dagaal uma soconna beedka ma soconna jidkii marka uu ka leexday meesha ciidanku joogay oo xudaybiye xaggeeda u aaday hashiisii baa fadhiisatay nabiga calayhi salaatu salaam dadkii hashii waa daashay yidhaahdeen wuxuu dhahay nabigu hashu ma daaline waxa weeye ilaahay baa amar laho allihii maroodiga ka xabisay maaragtay maka markuu abraaw ku soo duulay ayaa annagana naga xabisay oo dagaal ilaahay maanta ma oggola in kacbada uu dagaal ka dhaco ma oggola sababtana ilaahay baa gadaal ka sheegayo waxaa weeye dad muslimiinahaa joogay oon la aqoonino hadhow dagaalkaas ku riiqanay marka maadaama muslimiin uu dhib soo gaarayo ilaahay subxaana wa tacaala dagaalku waa uu joojiyey nabigana u waxyooday wadahadal baa marka furmay adigo ugu dambayn waxaa la gaadhay heshiis in la gaaro daahirka shuruudda aad u malaynayso mu'miniinta inay aad ugu qallabsan tahay oo waxaa ka mid ahaa shuruuddaas sanadka inay iska noqdaan oysan cumraysan sanadka dambe ay soo noqdaan awal cumradiyaa laga celiyay waa ku adagta midda kale waxaa la yidhi qofkii mushrikiinta ka mid ah oo idiin soo gala oo soo islaama noo soo celiya qofkii adinka idinka soo baxsadoo gaalada u soo galana la celin maayo toban sannana marka heshiis ha la wada saxiixdo dadka qabaa'ilka carabkana qoladii rabta nabigay gaashaan buurla noqon kartaa calayhi salaatu salaam iyo saxaabtiisa qoladii kalena quraysh adiga saxaabadii inkastoo arrintii ay la cuslaatay laakiin markii dambe waa ay ku qanceen adiga heshiiska markii la dhigaayey warqaddii la kala qoranayo cahdigii oo ah, nabiga waxuu qoray calayh salaam saxaabada qordhaa bismi illaahi araxmaan raxiim waxaan waa wixii quraysh ee nebi maxamed ay ku heshiiyey markaase waxay yidhaahdeen eh, maxamedun rasuulullah rasuul annaga kuuma aqoonsana naga tirtir bismi illaahi araxmaan raxiimna arraxmaan annaka ma naqaaneen musaylamatulkadaab oo dhulkan yamaama iyo najdi joogi jiray ninkaasaa raxmaan isu bixiyey ninkaasaan u naqaanaa raxmaan kale ma naqaanee jooji saxaabadii waa ay diideen laakiin nabigu calayhi salaatu salaam isagoo heshiiska ilaalinaya iyo maslaxada caamka ayuu marka uu ka yeelo wuxuu yidhi amaa maxaad bin cabdillah waa magacii la ii bixiyey waayo dhib ma lahan rasuulnimadeeda hadday iyagu ay diidaan waxba kama qaadi karaan bismika allaahuma ayagu dhigan jireen maaragtay markay qurayshku ay wax qorayaan magacaas maaragtay ha la qoro markaasuu ilaahay uu ku eedaynayaa subxaanahu wa tacaala inay allihii raxmaanka ah oo sifadaas alle iyo magacaa ah inay ku kufriyeen oo alle ugu quuri waayeen inay tilmaanta ay maaragtay ay ku sifeeyaan marka waa cinaad iyo faalxumo weyn sidaa darteed waxaa aad ugu caan baxay sifaadka alleh in la inkiro nimanka jahmiye la yidhahdo jaabinu safwaan ou ka soo jeedo oo sifaadka inkiro oo odhanayo sifaadka alleh magacyaankiisa haddii la sugo waxaa ka dhalanaya in ilaahay makhluuqa lagu shabaho markaa sifaadkii uu inkiray ama sifaadka ha ahaado macnawiga sida samciga iyo basarka iyo cilmiga ha ahaado ama ha ahaado kuwa ficliga sida istiwaha ilaahay carshigiisa inuu ka sararmaray mise nusuulka hamiinkii saqda dhexe ilaahay inuu soo dego calaa maa yaaliqu bijalaalihi ama sifaadka khabariga ha ahaato oo sifaadka khabariga waxaa la yidhahdaa wixii bini aadamka markii loo eego xibno u eg sida gacan iyo maaragtay lug iyo wejhi oo kale ilaahayna uu isku tilmaamo subxaana wa tacaala laakiin sifaadka alleh oo khabariga yaddiisa iyo wejigiisa iyo maaragtay daatadiisa lamid ma ahan midda makhluuqa la mid ma ahan waxaasoo dhan marka waa ay diideenoo qur-aankii waa ay khilaafeen marka qoladaasi waa soo gelayaan qoladaa iyagu asmaadii sifaadka waa inkireen muctasilaa iyaguna ku ta'afiroo waxay yidhaahdeen annaga waan oggolnahay asmaa'da waa ogola laakiin sifaadka ma ogolin ilaahay caliim waa dhahna laakiin cilmiyuu leeyaho cilmigaa u sugnaaday ma lihi haddaad cilmi ka inkirtay caliimnimadu maxay taraysaa qof hadda caalima oo haddaad tiraad hebel caalim waa lee laakiin cilmigiisii aad inkirto maxaa ku sifaysa qof shujaac haddaad tiraad qofkaa waa geesi oo tiraahda geesinimadii waa ka inkira laakiin geesi waa lee shuu macnaha geesinimadiisa qof deeqsiya haddaad deeqsinimadii aad ka inkirto magaca adeeqsi ku leeda muxuu micnaahu leeyahy haddaad tidhahda ilaahay waa caalim waayo laakiin cilmi u maayo waa qadiir waayo laakiin awood usugi sugi maayo waa samiic waayo laakiin wax maqal u maayo maxaa faa'iida halkaasa iyaguna ay ku badileen waxooda ashaacira iyaguna soo aror waxay yidhaahdeen sifaadka khalqiga istawihi iyo nusuulka waa inkireen waa ta'wiiliyeen kuwa khabariga iyo wejiga iyo yaddana waa inkireenoo wejigana daataa loo jeedaa yidhaahdeen gacantana nicmaa loo jeedaa yidhaahdeen qadamkana khalqi alle ilaahay jahannamo markii buuxsami weyse oy dad kala rabto ilaahay cagtuu saaraya subxaana wa tacaala markaasi juquuq isku leedaa markaa isku laabaysa marka waa naxariis waay ilaahay balaayadan dadku inuu ka celiyo uu ka laabo markaas waxay dhaha khalqi kalea laga buuxina ilaahay ma dulmina dad uusan cadaab u qorin mo waxa dhan cagta loo saaraa waxa weye dadaan dembi lahayn inaysan cunin waay markaas waxay dhaha khalqi kale u abuura uu ku cadaabay waa ta'wiil faalxumo qoladaasina marka ayaguna waxay sugeen keliya waxay yidhahdeen sifaat ulmacaani oo toddoba asamcu walbasar wakida intii kale raxmadii iyo qadabkii iyo waxaasoo dhan sifaadkii badankoodii waa inkeen marka jahmiyadii ayay qayb ka wada qaatay marka sifaadka oo la inkirana waa ilxaado hadda raxmaankan qurays waa diideen mutakalimiintuna waxay leeyihiin raxmaanka waxaa looga jeeda macnaha inuu hawaabiyo rabo ee raxmadu waxa weye waa qalbi jilaaciyo xoogaha ilaahay marka uu ka nasaahayay leeyihin raxmada alle iyo raxmada makhluuqa isku mid maaha subxaana wa tacaala hawaabsiinta iyo raxmadana waa kala duwan yihin waxaa dhici karta qof inaad u naxariisto aadan jeclayn soo maaha inaad wax siiso oodan naxariis ku hayno gaal hadda hadduu naftu ka dhacayo sharciga waxaa weeye hadduusan markaa xarib uusan ahayn lala dagaalamo in wax la siiyo soo maaha calashaan naftaa bini aadamka xurmadeeda naxariistaa ma ahan laakiin xaqaa gudanay soo maaha amana mana jecli waxaa dhici karta qofaa u naxariisanayso inaadan wax siinayn soo maha qof adiga wax haysto oo xoogaa isku filan mid kaleoo miskiinoo aada jeclayn inaad siinayso aad leeda war adiga xoogaa maaragtay ku tag marka waxa weeye sifaadka mid walba macnaheedoo wataa sifo sifo kale macnaheeda ma qaadanayso almuhiim waxaa weeye sifaadka alloo la inkiro qofka caqiidadiisa waa ay dhibayaan waxaa weeye maaragtay gaaladiina ayuuna ku shabbahmayaan maanta dhanna waxaa qofka cuqdaa ku dhacaysa oo waxaa weeye maalan maanta dhan qofka oo mutakalimkaa waxaa dhibaysa sifo ilaah maantana waxaa dhibaysa alraxmaan cala carsi ayaa dhibaysa yadullah dagaale asaga lata kufri agtiisa ilaah inaad gacana u ama ilaahay cirkiisa ka sarreeya aad tiraahdo ama maarta ilaahay qadam aa u sugtid iyadoo ilaahay la beeni waxba agtiisa uma dhahan maanta dhan waxuu la dirida axaadiid ama aayad sifaatka ilaahay meeshuu rumayn lahaa oo ilaahay ku jeclaan lahaa uga baqi lahaa sifaadkiibuu marka uu maanta dhan la dagaalamaya iyo wa qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi waa hum ayaguna yakfuruuna waxay ku kufraan biraxmaan markii qofkii sifaadka diida ama ta'wiil faasida fasaadiya baabkan waxbuu ka soo gela ilaa ilaahay uma jeedno waxa lagu aqoonsana waxaweye waa khalqigiisa iyo makhluuqiisa iyo maaragtay aahaarka iyo magacyaalka iyo tilmaamaha ilaahay uu noo sheego rasuulkiisa uu noo sheegay ayaan ku aqoonsanayna wa fii saxiixi lbukhaari saxiixulbukhaari waxaa ku sugnaa qaala caliyun wuxuu dhahay xadiثuu cali waa cali bn abi aalib radi allahu canhu amiiru اlmu'miniin waa khaliifatu raashid alraabic waay xadiثu nnaasa dadka u sheega bimaa yacrifuuna wax ay garan karaan waxay fahmi karaan u sheega aturiiduuna ma waxaa rabtaan an yukadaba allaahu ilaahay in la beeniyo iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa waxaa weeye dadka maaragtay culummada oo dadka tawjiihinaya waxaa la rabaa inay dadka wax ka dhaadhicintooda inay xigmo ku wadaan oo cilmiga tadarruj loo sameeyo oo qofka hadba xaaladiisa la fiiriyo dadka intaas culimmo la joogi jiray qofka cilmiga aad iyo aad u yaqaano iyo dad aanba weligood cilmi arkin isku mid maaha waxaa weeye waxaa la rabaa qofka haddii uu aqoontu jar tahay in meel meel looga bilaabo si fiicanna wax lagu dhaadhiciyo sidii qof ilmo yaroo jaranjaro aad soo saaraysa aad kor uga dhaadhicisid soo qofkii oo diintii soo islaamay haddaad hadda dagaalkii mucaawiya cali uga sheekayso iyo wixii dhacay iyo hadalladii xoogaa la is qofkaa dadka diinta ma ka fogayna mase waa u soo dhowayna soo maaha markaad xataa tawxiidka u sharxayso waa inaad horta aad marka hore aad ka dhaadhiciso allah subxaana wa tacaala maaragtay wuxuu ku sifoobo iyo maaragtay tamhiil fiican aad dadka aad uga dhaadhicisid iyo sifaadka qiimaha ay leeyihiin iyo waxa ka ratib maayo soo maaha hadhow qofba intuu caqligiisa qaado karo u sheego markii uu soo karo uu soo karo uu soo karo markaa inta kale inaad u sheegto adigoo tawjiih fiican maaragtay ugu sheegayo waxyaalo qisas iyo qaraa'ib iyo waxyaalo khilaafaad oo laga yaabo saxaabada ama ummaddii hore inay dhex mareen oo towjiiheedana qofka uuna tawjiiho karin inuu qofka uga bilaabo maaha qofkii wuxuu ku ridaaya wax baaba ama qisas khuraafigi iyo waxyaalo kale inuu uga bilaabo maaha maahan macnaheed diinta ha la qariyo laakiin qofka waa in lasoo dhiso oo lasoo dhiso oo lasoo dhiso soo maaha yacni maalan axaadiid badan oo nabiga waalidkiisa iyo ku soo aroorto oo kale dad aan weligoodba axaadiid maqlin inaad ku hujuumto maaha horta wax inna aad ka sheekayso ambiyadii waxa soo maray in maaragtay ay dhici jirtay nabi inuu wiilkiisu gaal noqdo asagana oo mu'min yahay inay zawjadiisa gaal noqdo oo mu'min yahay nabi ibraahim wixii soo maray iyo aabbiis wahaakada dadku markay nusuusta ay dhaadhacaan camalka iyo qofka iskuma xirna markaad tidhaahda markaas ka kabacdi axaadiidka kaloo soo aroortay saasoo kale ruweydo laakiin un hadyo gooraale qofka hadafkiisa inuu noqdo ummaddii inuu bug iyo balaayo iyo khilaafadoo ka dhex dhixiyo isagoon ummaddii aan soo dhisin taasoo cali ka hadla ee maahan diinta ha la qariyo cilmigana waxaa la rabaa qofka caalimka rabbaana inuu noqdo rabbaana waxaa la yidhahda alladii yurabbii sikaara alcilmi qabla kibaar cilmiga yaryar inuu u sheego ka kor qofkii oo maaragtay u daclaa siiyo masaa'isa shahlan oo u sheego kabacdina kuwa cawiiska markuu u sheegana si fiican uu kala furfuro mas'alo uusan xalli karin oo hadhow bushigeeda ayna daaweyn karinna dadka inuu markaas uu ku dhex sheego ma aha wa fii saxiixi lbukhaariyi waxaa ku sugnaaday qaala calihi wuxuu dhahay xadiu nnaas dadka u sheega bimaa yacrifuuna bimaa yacrif macnaa waxay yaqaaniin keliya maaha wax ay garan karaan wixii xataa ku cusub uslub ay fahmi karaan oo macquula oo xigmo ah oo qofka tadaruja ugu sheekay waay haddaad marka wax uusan qofkii uusan mustawihiisa gaarin ama adigii aadan ka dhaadhici karin oo qofkiina si kale u fahmi kar aad ku dhex tuurto waxaa ka imaanaya qofkii wixii intuu qaadan waayo inuu ilaahay rasuulkiisa u beenin asaguna alla rasuulkiisa beeni kama lahan laakiin wixii baa marka la cuslaanaya adiga marka qofkaan ha dambaajimi waayo haddaadan cudurka ka daaweyn karin adiga cudur ha ku ridi aturiiduuna ma waxaa rabtaan an yukadaba allaahu ilaah in la beeniye wa rasuulkiisa wa rawaa cabdurasaaq wuxuu wariyey cabdirasaaq waxaa weeye eh, asancaani waayo waa ninka kitaab almusanif la iraahu leeyahay waana nin weyn oo muxadid oo muxadidiintii yeman ka mid ah imaam axmed iyo raggaas waaweyn ayaa ka wariyey can macmar ibn wuxuu ka wariyaa macmar ibn raashid can ibni taawuus waa taawuus yacni wiilkiisii maaragtay wiilkiisii cabdullahi ibnu taawuus miyaa la yidhaahdaa nacam wuxuu ka wariyey can abiihi oo taawuus ibnu kaysaan ah asaguna waa yemani waaye aad caalim u ahaa can ibni cabbaas wuxuu ka wariyey annahu nabiga calayhi salaatu wasalaam ha can ibn cabbaas waa ibnu cabbaas arkay waa ibnu cabbaas nabiga mahaa can ibni cabbaas annahu ra'aa rajulan ibnu cabbaas ah hadalka iska leh annahu ibnu cabbaas ra'aa rajulan nin bau arkay intafada asagii dhammaa gilgishay oo qariibsado asaga dhammaa maaragtay ama kaaguu ku dhacay lammaa samica markuu maqlay xadiidan xadiid cani sal allahu calayh wasalam nabiga xadiid ka sugnaaday oo fi sifaati sifaatka alle ku saabsan ayuu sifadii alle xadiidkii ku soo arooray ayuu qariibsaday oo la adkaaday oo waxaa laga yaabaa dee wixii jacdi birhamiyo xoogaa ibtidaaca inuu ku jiray istinkaaran lidaalika isagoo xadiidkaa sifada alle inkaaray waxaa laga yaabay in yadullaahi ama axaadiidii wejiga alle oo maqlay ama qadamka waxyaala axaadiida ku saabsan inuu maqlaa dhici kara fa qaala markaasu ibnu cabbaas wuxuu dhahay maa faraqu haa'ulaa kuwaan maxay la argagaxayaan ooy la baqayaan oo markay sifaadka alle ay maqlaan oo xadiis saxiix ay maqlaan ayaga dhan maxaa balaayadu ugu dhacaysaabu ku leeyahay nacam yajxaduuna yajiduuna way helayaan riqatan qalbi jileec iyo idmi'naan cinda muxkamihi waxa muxkamka ah oo iyaga maaragtay layska wada yaqaano oo sida xalaasha iyo xaaraamta cadoo kale layska yaqaano markii ay helaan waxaa weeye waa iyaga dhan waa xasilayaan wayahlikuuna way halaagsamayaan cinda mutashaabihi wax maaragtay mutashaabihoo macnaha aysan fahamkoodu uusan gaarin mutashaabihu waxaa la yidhaahdaa waa shayga maanta ma arkaysaa qofka uusan markaa kala bixi karin marka tashaabuhu waa nisbi waay qofka caamada dee diinta dhan mutashaabih u wuxuu ku kala yaqaan lama arko ninkii waa kii intuu kitaabka firin ma madooba allah ku yaqaana qiraa'adiisa ma yaqaano hadduu qiraacada uu yaqaano hadduusan macaanida uusan aqoonina haddii wax badanna kalama bixi karo macaanidana hadduu markaa ibtidaa'i ku yahay wax badan kalama bixi karo markuu kusii cilmiga kusii baxo wax badan u kala caddaanayo markuu hadda heer uu gaaro sidii imaam shaafici imaam bukhaari ibnu taymi iyo magaratay nawowi iyo ibnu xajar iyo markii uu gaaro ibnuqayimiyana markaas wax badan baa marka usii baxaya soo maaha marka macnaha waxaa weeye wax asaga markaas uusan la qabsan karin ugu horaysa markii uu maqlo inaa adiga dhan gelgelato diintii inkirto ma aha waa inaad horta xadiidku sax miya haa waa sax waayo markaas dadka ahlulcilmiga aad weydiiso aad tidhaahdid markaas macnihiisu maxay taha la ii fasiro markii laguu fasiro laguu tawjiihiyo markaas wixii ahlulcilmiga inaad ka qaadatid laakiin soomaalidu waxay idhahdaan yaqaan eesh bari uma karo haddaad tidhahda anugu waxaana diinta ka aqoonin wixii aan maqlaa maaragta waa dafiraya hadda goormaa diini kuu kordhaysa imaam shaaficia wuxuu yidhaahdaa muxadidiinta marku ka sheekaynayo laba qolaan la yaabuu leeyahy qolo waxaa weeye axaadiid waa iska jamcinayaan xadiid saxiixa iyo daciif ma kala yaqaano qashina iska soo buuxsanaya mawduucaa iska soo buuxsanaya qolona waxaa weeye maalan imaamuu ku xidhaya maalan imaam maalig oo u tacasubaa ama abu xaniifa u tacasubaa ama shaafici u tacasubaa wixii dhinacaas ka soo gaaro madhabkiis waafaqaaya waa qaadana axaadiidtii kaloo ay ma kala ka sugnaatana waa ka tega labadaasba waa la yaabuu yidha sababta waxaa la rabaa awalan xadiidka saxiixa iyo daciifka inaad kala soocido waxa saxda aad qaadi cilmiguna waa baadi ninkaad ka heshaba inaad ka qaadi laakiin wixii aniga ayidana waa qaadana laga yaaba inay daciifna ay tahay wixii kaloo dadku qaada ka yimaado qawiyana waa ka tega waxoo dhan taas cilmi doon ma marka hadalkaasna hadal aad iyo aad u weynoo runtii imaamkaas arisaalo hadalkaas oo ku qoran marka haddaad tidhaahdid waxay ku leeyahin kitaabaad u akrinay ama bukhaari waxaas kama maqli jiro ninkaad maqli bukhaari maba uusan arkinba kitaab xawaashi iyo matni xoogaa loo laqbay yaqaana masale xataa hadday ku adkaato qaamuusow ka baartay xadiiska daciifka iyo sixadiisaba bukhaari iyo muslim magaciisa inuusan maqan laha dhici karo xaggoo cilmiga kaaga imaan horto inaad cilmigii raadiso maaha marka taasoo kalea loo baahaya وعن ابن عباس وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن عباس عن أبيه can abiihi wuxuu ka wariyey oo can macmar can ibni daawuus can abiihi ma garat oo daawuus ibnu kaysaana wuxuu ka wariyey can ibni cabbaas wa cabdullahi ibni cabbaas xabrulumma waaye annahu ra'aa rajulan buu arkay intafada gilgishay oo istinkaar isagoo ma garat lamaa samica markuu maqlay xadiidan can nebiyi sal allahu calayh wasalam oo fi sifaati ku saabsan sifaatka alle ama sifaat khabariya ama sifaat ulafcaal waxaasoo kaloo maqan istinkaaran lidaalika isagoo tilmaantaa alla qaadan waaye sida jahmiyadu u qaadan waayeeno haddaad tidhaahda arraxmaan cala alcarsi ilaa carshiga ka sarreeya ama ilaahay baa maaragtay qadamkiisa jahannamo dul saaray ama yadullaahi mal ah haddaad tidhaahdid ama waa ta'wiilina ama waa inkiraya waa ka cararay soo maaha haddaad tidhaahda ilaahay carshigu ka sarreyna wuxuu ku ilaahay godaad ku sugtoo ku meelaad ku soo xirto qufulkusaasa war ilaahay carshigiisa ka sarreeyaa subxaana wa cadamadiisa iyo jalaalkiisa kamaal u ziyaadinaysa fa qaala markaasu wuxuu laha ibnu cabbaas maa faraqu haaulaa kuwaan maxay la argagaxaya markii ay maqlaan maaragtay eh, axaadiidta nabiga calayhi isalaatu wasalaam wax haddii uu nabiga ka sugnaaday mu qur-aanku ku sugnaaday horta rumee macnaheedana ilaahay u tala saaro qofkii markaa macnaheeda yaqaanana weydii oo ka faa'iidaysa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun yejiduuna waxay helayaan riqatan cinda muxkami wixii muxkamkaa oo yaqaaniin waa ku khushuuca wayahlikuuna way halaagsamayaano cinda mutashaabihi wixii asagu mutashaabih isagaygo isagoo aqoontiisa ou gaarinna intuu beenioo halaagsamay haddii agtaad mutashaabih ka ta oodan garanayn cid garanaysaa jire ciddii marka weyddiiye oo culammada ah nacam haye intaa intaas qaala wuxuu dhahay walamaa samicat qurayshun quraysh markay maqashay rasuulullahi sal allahu calayh wasalam yadkuru araxmaan allihii raxmaanha asagoo sheegayo oo macnaa magaciisa oo qur-aanka uu ku badan yahay ankaruu daalik way inkireen macnaa ilaahay daatidiisa ma inkiraayaan oo waa yaqaaniin ee waxay u inkirayaan sifadiisaan inkirayaan raxmaan see loogu magacaabi karaa waana canaad waay ayagana ma wada inkirina markaa waxaa inkiray kii maaragtay ee wadahadallada iyo waanwaanka ma garata camar binu saheel ninkaas ayaa inkiray marka fa faanzala allaahu fiihim wuxuu ku soo dejiyey wahum ayaga yakfuruuna biraxmaan allihii raxmaan ayuu ku kufrinaya marka sifaadka in la inkiro ha la iska jilo dadaa maanta dhan waxay ka shaqaynayaan sifaadka alle iyo asmaadiisa inay la dagaalamaan oo qofkii sifaadka kusba waxay ku leeyihiin ayagoo tabshiic ka samayna markaad istawaha ilaahay carfkiisa inuu ka sarre calaa maa yaluuqu bijilaali oo wejka aad u sugto oo asaabicaasda xadiidkii ilaah gacan oo far uu ku qabanayo samada far dhulka uu ku qabanayo far jibaasha oo leeyahay ana almeliku ayna almuluuk markaasu xukunaan kuwaan bidcadaa waxay yidhaahdeen ilaahay intay ka hortaan kursi meeshaanan ku fariisiiyeen ay farafara u yeelaan yacnii isagu waxay u maleen dad inuu caay laakiin wuxuu taqbiixina waa sifaadkii alle oo axaadiidkii nabiga ku aroor isma oga marka wuxuu ku hadla rasuulkuu radinayo midna waxaa loo sheegay xadiidka nabiga calayhi isalaatu wasalaam ilaahay culuwii tusinaayo gabar ayaa ninbaa eh, mucaawinulxakam yu ah ayaa arigii neef bahal ka cun marka gabadhii ayuu marka uu dharbaaxay gabadhii markuu dharbaaxay oo xoogaa uu ka xumaaday uu yidhi marka inaan xureeyaan raba haddaadan xureyn lahay waxaa la adaaba cadaab ku taaban laha markaasuu hi ii keen nabigaan imtixaamin inay mu'minadu inkado wuxuu dhahay nabigu calayhi salaa slam ayna allah xaggoo alla jira faqaala fi samaa kor samadiisuu ka sarreeya waman ana qaalat waxay tihi anta rasuulu llahi sal allau calayh wasalam nabigu waxau dhaha qaal actiqhaa fa inaha mu'minu waa mu'minada rumay xadiidkaas gabadhaas nabigu imtixaankay ku baastay nabigaa iimaan ugu markhaati kacay midaa intuu soo orda wuxuu ku leeyay gabar xun oo dabaal ah oo waxay taqaano aan la arkin warkeeda qaadan maayo awalan waa saxaabiyad gabadha saxaabiyad malacaayi kara ah, soo ma dabbaalna maahaena caqli iyo cilmi waa laheedoo imtixaankii nabiga ka qaaday ku baas adi nabigu hadduu imtixaan kaa qaadi ma ku baasi lasan saa odhanay soo ma midda kale nabigaa iimaan uga markhaati kaco xooli actiqaa fa inaha mu'mino adigaa iimaankaaga markhaati kaca marka dadkaasoo kale marka halaag iyo halaag bay maaragtay ku dhacayaan qof caayo maaga laakiin wuxuu caaya allah iyo rasuulkiisa waa uu caaya waa khatar waay marka fiihi masaa'ilun baabkaa masaa'il faaweynaa ku sugan oo laga qaadanayo aluulaa midda ugu horaysana cadamu liimaani bishayin haa cadamu liimaani haa cadamu liimaani iimaan inuusan jiraynin bijaxdi shayin shay haddii la jiido oo min alasmaa'i wasifaat wax asmaadii sifaatka ku saabsan haddii la jiido inaan iimaan jiran saan kuguma taalo cadamu liimaani iimaanku inuu baaba noqonaayo bijaxdi shayin ay bisababi jaxdi shayin shay ka oo la diido oo min alasmaa'i wasifaat hal asmaa'i sifaat kale haddii aad diiddo ood inkirto inuu iimaanka dhan oo baaba'ayo kufri oo ku dhacayo marka inkaarkaa laba ah inkaarka haddii qofku uu maaragtay ou biduuni ta'wiil ou inkiro waaba gaalnimo haddow ta'wiil ama wax oo ah tafsiir ou geliy waa la fiirinaya ta'wiilkaa haddii uu wax daliila uu leeyahay macquul noqon karo markaas laguma kufrisina laakiin haddouna ta'wiil oo lahayn markaas waxa weeye gaalnimo qofku dhacaya marka in layska jiro ahaaniyatu midda labaadna tafsiiru aayati racdi in la fasiro ay wahum yakfuruuna biraxmaani w macnaa kufrigoodana wuxuu ahaa maahan alle inay diidayaan jiritaankiisa waxay ku kufrinayaan waxaa weeye waxdaaniyadiisana ma ogolo cibaadada in lagu waxido maaragtay ma ogolo midda kale waxay kaloo diidan yihiin in sifada raxmaana lagu sifeeyo ahaaliatu tarku taxdiidi in laga tago in laga sheekeeyo bimaa laa yafhamu saamicu qofka saamica wuxuusan fahmi karin oodan adigana ka dhaadhici karin inaad ka joojiso ilaa mustawihiisa uu soo gaaro mise adiga usluub oo wanaagsan oo qofkaan aad uga qanci kartid inaad la timaado way alraabicatu dikru اlcillati sababta in la sheego allatii taasoo yufdii gaarsiinaysa ilaa takdiib illaahi wa rasuulihi alla iyo rasuulkiisa in la beeniyo walow lam yatacamad yuusan uusan u qasdine almunkuru kan inkiray waxawaye wax maskaxiisa ka weynaa qofka u sheegaysa usluub fiicana uma oosan dhaadhicin wihiina ma gaarin arrintii marka intuu qariibsado wixiibuu beeninayaa marka wixii haddii uu beeniyana naskii waxaa dhici karta inuu nas nabiga ka sugnaado ama aayad qoran ama xadiid ou noqdo qofkii marka ilaahay rasuulkiisa xaqiisuu beeninaya adigina marka sabab baa u tahay marka inaad dadka la fitneeyo ma ah nacam alkhaamisatu midda shanaadna kalaamu ibnu cabbaas ibnu cabbaas hadalkiisu wuxuu ku socdaa liman istankara shay-an min daalik qofkii maaragtay shay arrintaas sifaadkaa ka mida qofkii inkara waannahu ahlakahu inuu maaragtay ahlakahu inuu maaragtay halaago qofka hmm. haa kalaam ibnu cabbaas uu dhahay liman istankara shay-an min daalika qofkii sifaatka inkiray hadalkii uu ka hadlo uu dhahay maa faraqu haa'ulaa dadkan maxay u argagaxeen markay sifaatka maaragtay wa annahu ahlakahu inuu halaagsamay arrintaas inkaarkaaha iyo sifaadka oo maaragtay ka argagaxo oo diiday inay halaag ay ugu sugan tahay yahlikuuna cinda almutashaabi macnaha qofku macnaha markau axaadiidii aayaadka uu maqlo inuu inkaar kula soo boodo qofka caalimkaa waajibaa laga rabaa macnaha qofka caamigaana waajigaa laga rabaa qofka caamigaa waajibka laga rabo waxaa weeye dadka wax ay qaado karaan oy fahmi karaan inuu u sheego si wanaagsan ugu sharxo taasaa laga rabaa dadka uusan fitno ku abuurin qofka caamigaana inuu yidhaahdo bartiiqaanbar uma kororto wax alla wixii aniga aana aqoon waa inkira aan la soo boodo maana haddii kale uu ku dhacahay wixii uu yaqaanana waa inuu qaato wixii uusan aqoonin qariib ku noqdana su-aasha ugu horweydin horta naskan haabit ma yahay haa haddii la yidhaahdo ninka caalimka inuu yidhaahdo waayahay macnihiisa iga dhaadhici markaas uusan tagdiib la soo boodin baabu qowluhu tacaala qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi yacrifuuna dadkii way aqoonsanayaan nicmat allaahi nicmada alleh uma yunkiruunaha way inkirayaan halkaana waxa weye calaaqada ay baabu tawxiidka ay la leedahay waxaa weeye waa baabkan wuxuu ka hadlaa nicmooyinka alle in la ictiraafo ilaahayna loo tiiriyo subxaana wa tacaala laguna shukriyo nicmada alleh in la ictiraafo qalbiga laga ictiraafo oo laga rumeeyo miisaankana laga ictiraafo ficilkiina shukrigiina la camal taasay ay keenaysa laakiin dadku maxay samaynayaan nicmadii nicmada asbaabay leedaha ma raban waa qariibaad ahayd qofaa caawa ku hooye oo ku marti socoy nicmadan ilaaha kuu fadliyey subxaana wa tacala qofkan ilaaha abuuray naxariisaga qalbigiisa geliyey wuxuu kugu naxariisana haddii ay sharci tahay iyo hadday raxmad ilaaha geliyo subxaana wa tacaala marka waxaa lagaa rabaa nicmadii ilaah inaad u nisbayso subxaana wa tacaala aadna ku shukrisid laakiin dadku maxay nisbana nicmadii alle asbaabtii u celinaya waxay ku leeyihiin hebel waxaa isiiye hebel haddaan lahay waa baabi'i lahaa soomaan ilaahay kiisuna uu iloobay oo ilaahay marka qaybkiisaa nicmadii loo nisbeeyey shukrigiina marka ma jiro marka meesha muxuu ka sameeyey shirku fi waa sameeyey oo nicmadii cid aan alla ahaynuu khaaliqu nicma waa allah cidaa nicmahan u nisbeeyo oo rabbi ka dhig mida kale nicmada maxaa ka laasimaya shukri shukri waa cibaado soo maaha shukrigiina cid kale ugu qadimo shukriga alla wuu diiday marka qasara magarati fi rubuubiya wa fi lcibaada ictiraafkii oo rububiyada allana gabooduu ku sameeyey kii oo cibaadada allana gabood fal ayuu ku sameeyey baabkaas ayuu la leeyahay baabu qowli llaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi yacrifuuna way garanayaan way yaqaan nicmat allah ay nicam allah loo jeedaaho waxaa weeye haddii maaragtay eh, mufradka mudaafa camucumuum bay keenaadhaan culimmada ay nicmat allahi nicmada alle hal keliyamana waa badan tahay ay nicam allahi nicmooyinka alle uma yunkiruna way inkiran inkiriddu macnaheed maa inuu yidhahdo ilaahay waxaan ima siinin ee afkaba ilaahay maba ka dhahaayaan waa arki doonaa tafaasiir qaala mujaahid wuxuu dhahay mujaahid ibnu jabar asagooba fasira aayadda maa macnaahu wuxuu yahay huwa qowlu rajul waa ninka hadalka uu odhanaayo ma garad maali haadaa maali waa xoolahaygii waristuu waxaan ka dhaxlay can aabbaa'i aabbayaalkayaan ka dhaxlay yacni si ahaan daahirka hadduu xoolaha aabbayaalkiis ay ka dhaxlay si ahaan daahirka u macquul laakiin meesha waxaa laga ilaalinayaa asbaabtan oon xoolahan aabbayaalkiis inuu ka dhaxlay asaguna uu haysto bisow meesha ka soo qaadee kii ilaahayou meesha ka bixiyey oo waa ninkii markii xoolaha ilaahay uu siiyey maaragtay aad tiraad bis una aabbayaalka ka dhaxlee ilaahay wax nicmaa ii geysa lama arko soo ma marka aabbayaalkan xoolahan ay soo dhaqeen adigana kusoo gaaray waa sababu laakiin asalka xoolahan ilaaha aabbayaalkaa siiyey dhaxalkana ilaaha jideeyey inay maaragtay aad sharciga aad wax ku dhaxasho ilaaha ku jideeyey marka nicmadii waxaa la rabaa ilaahay in loo tiiriyo subxaana wa marka intaas ayaa marka waxay ka mid tahay nicmadii alloo la inkiro marka waa kala darajo inkiritaanku waa qaarna kufrigay gaadhsiinayaan qaarna maxaa weeye waa su-uul adab tanoo kale hadda kufri oo gaalnima ma gaadhsiinayso laakiin waa su-uul adab oo alla subxaana wa tacaala inaad meesha ka bixiso taasaa la diidaya wa qaala cawn bin cabdillaahi wuxuu yidhi yaquuluuna waxay dhahayaan gaalada iyo dadka oo waxbagaratadaahi lowlaa fulaan hebel hadday ahaan lahayn lam yakun kadaa waxaas ma ahayn hadday hebel ahaan lahayn lama sooreen hebel haddaan ahayn gargaar lama heleen nin geesiyo un maaragtay guul soo dhiciyey hebel hadday ahaan lahayn waxaas ma ansaxeen taas uu leeyahy marka waxaa la rabaa inuu yidhado lowla allaahu uma lowlaa fulaan hadday ilaahay kiis ahaan lahayn uma hebel juhuuddiisa aysan ahaan lahayn taasaa la rabaa marka wa qaala ibnu qutayba waxay leeyihiin yaquuluuna kufaartu xorayaan haadaa bishafaacati aalihatina roobkaa waxaan ku helnay ilaahyaalkeenna markaa u roob doonnana caabudda aanoo shafeeca aahey kuwaana markaan qubuurtii aan aanoon ku roob doonay almadad yaa jaylaani aan dhahnay markaasaa roobkii noo yimido mowtada aan barino awowo aan qabsannay markaasaa roobkii noo yimid taasay leeyihi marka haddii waxaa la diiday dirirkaana laku waraabiyey soo maaha awowaa noo keenay iyo owliyaa noo keentay maa la ogolyahay lama ogola iyaduna nacam qaala ibnu qutayba wuxuu yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin haadihi maaragtay haadaa bishafaacati aalihatina arrintan waxaan ku helnay ilaahyaalka inuu noo shafeeco owliyadii aan barno owliye alla adeeg aana yidhi ayaa haddee qowdkii iyo maaragtay alaabtii baa isku rakibano ayaga waxaa u rakiban qowd iyo maanta ma arkaysaa owtaad iyo qowd weyn owtaadda waxay leeyihin derbiyaalkay haayaan qowdkana waa kan ugu weyn marka de asagaaba koonka ku tasarufaayo marka iyaguna waa gubernatoorayaal qowdkuna waa weyn yacni waxay tashbiih waxay ka shabbihiyeen ilaahay khalqaan oo abuuray malaa'igtan oo wax u dira wax u wakaasha tii camala tasawira waa shirki midka ugu weyn waa walciyaadu billah waqaala abulcabaas ibnu taymiya waaye waxau dhahay bacda xadiidi zayd bni khaalid xadiidkii zayd bnu khaalid aljuhani oon soo marnay markuu roobku da'ey asbaxa min cibaadii mu'minun bi kaafirun bilkowkab iyo mid aniga ii beeniyey iyo mid oo kowkabka beenisan markuu xadiidka uu sharxaayey ayuu wuxuu yidhi xadiidkii in allaha tacaala qaal asbaxa waxaa ka mida min cibaadii mu'minun bi wa kaafirun ayaa ka mida markuu dhahay alxadiid waqad taqadama waana soo hormaray xadiidkaas wahaadaa kaiirun arrintaas way badan tahay fi filkitaabi wasunna way ku badan tahay yadummu ilaahay wuxuu eedaynayaa subxaana wa tacaala man yudiifu qofka u tiiriya incaamahu nicmayntiisa ilaa hayrihi cid kale u tiiriya wayushriku bihi la wadaajinaya nicmadii alle inta cid loo tiiriyo ayaa la leeyahay ma garatay nicmayntuu ilaahay la wadaagsada waxbow tare marka waa shirki fi rububiya shirki fi lama ogola fi shirki fi haddaad nicmada ilaahay cid wax ka siido rabbi kalaad sugtay soomaan waa shirki fi haddii aad cibaadadii iyo qurbaankii aad gudaleed cid kale wax ka sidana maxay tahay taasi eh? shirki waxaa weeye maaragtay fi haddaad magacyaalkii alle aad cid siisood tiraadid ninkaas weliga haybkuu og yahay soo maa meel kastaba waa jooga wax kasta waa e maqla caalamkao dhan waa maqla waxaa yahay shirkun fi lasmaa'i eesh wasifaat sababtoo cilmulhayb aad aad siisay mog ilaahayna wuxuu dhahay caalimulhayb marka shirkigu rubuubiyada waa galaa uluuhiyadana waa galaa asmaa wa sifaatkana waa gala nacam intana dadka mushrikiinta waa ku dhacaaya sababtoo nicmadii allaad cid u tuurinaysaa rabbinimadeeda sharig u yeesha ifaadkii allo oo qof ku sifaysan aan la arkinoo qof ku sifaynaysaa shirki fi اlasmaa wasifaat cibaadadii ay cid wax ka siisay taasina waxaa waaye waa shirki eesh fi fi lcibaada qaala ibnu cabaas qaala abulcabaas wuxuu yidhi waa ibnu taymiya bacda xadiid zayd bnu khaalid alladii fiihi ay ku sugneed in allaha tacaala qaala wuxuu dhahay asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafir alxadiid waaye alxadiid macnaha wuxuu leey wad xadiidka dhammaystir macnaheeda waaye waqad taqadama waana soo hormare warka ibnu abulcabaas waa kan ibnu taymiya wa haadaa arrintaan oo kale oo qur'aanku inuu inkiro dadka nicmada alle u tiirinaya ilaahay kayrkii dadkaa in la inkiro oo dhegaha laga raaco waa badantuu dhahay wahaadaa kaiirun fi lkitaabi wasunna way badan tahay yadumu subxaanahu ilaahay wuxuu ceebeeyaa ou dhaleeceeya man yudiifu qofkii tiiriya incaamahu nicmayntiisa ilaa kayrihi cid aan isaga ahayno wayushriku bihi ciddaas kale nicmadiisii wax ka siinoone ciddaasaa nicmada wax ka keentay sooma maaha waxay dhihi jireen eh, haruub ninkii lisoo lisha la yaqaan nin walbaa hasli sooma dhihin soomaan soomaalidu sooma dhihin yacnii ninka wax taray haddii la yaqaano nin walbaa weelkaa soo qaada laakiin nin wax tara soo lama yaqaano walilaahi almatalu lacla nicmadaa asalkeed ilaahaa keena ilaahay qof kugu soo dhiibaayo isagaa yaqaan marka ma ahan bini aadamku wixii uu sameeyaanba waa ogoleen qof kale in wax lala wadaajiyo soo ma arkay oo macnaha waxaa la diidaa nin maaragtay fadligiisii qof kaleeto asagu meelahan kasoo soo tadafulo oo meelahan kasoo soo lalaabto inuu wax ka wadaagto soo maaha nin diraca inuu daqon wixiisa oo wax ka yeeshaa la diida fa la rabaa ilaahay subxaana watacaala wixiisa addoommo in wax laga siiyo soo qalad weyn maaha qaala bacdu salafina waxay yidhaahdeen huwa arrintan ka qowlihim hadalkooda oo kale ay yidhaahdeen kaanat iruuxu طayibatan allah dabayshaa wanaagsane waalmallaaxu ninka naaquudaha oo soonta wadana xaadiqa nin xariifoo qataru ahaa wa naxwu daalika iyo arrintaasoo kale mimaa huwa jaarin waxaa ku socda calaa alsinatin kaiira maalan qofaa markaa darawal ahaa ama doono wada ama dayaarad soo maaha dayaaraddii baa marka si fiican u timid oo jid fiican maaragtay ku soo socotay salaamow ilaaha ku keenay soo maa hadhow meesha la dhihi lahaa ilaahan nabadgeli waxaa leeyahay wallaahi bayloodka maantana wey diyaaradda soo u shabinaaya soo u soo waxeeyey marna qacqac ma dhihinou leey haba doontii ninka mallaaxa maanta doonta waday sidau u fiicna maanta hawada jawiga maaragtay fiicneed kanoo ahaa jawigiyaa loo tiirinaa ama ninkii malaaxi ilaahay nicmadaan lahaana waa la iloobay subxaana wa tacaala haddii ilaahay amarkiisa ou ou yimaado waxa waaye laa jawina waxba ku taraayo walaa xidqul baylood wax ku tari maayo iyo kan mallaaxa iyo darawalka midna wax ku tari maayo amarka alle haddii uu yimaado soo ma arka waad arkaysaa dayaarada iska burburay wax cilaaha loo yaqaano marka arka qarab qarabka ruushka laga soo koraysana caalam maalika waa iska socdaan ilaahay dadku waa isaga nabadgelinaya kuwa intaas kombyuutar lagu jeeggaraynaana concord iyo kuwo kale maaragta yacni bowl iyo alaabo oo dowlado waaweyn ay leeyihiin waxaad arkaa iyakoo iska soo dhacay kuwada qarraflana oo ilaahay u leedahay bismi illaah ilaah maaragta ilaahay unbaa nabada uu ku keenaya subxaana wa marka alle in loo fiiriyo nicmada qaala bacdu salafi huwa ka qowlihim kaanat iriixu ayiba dabayshaa wanaagsaneedoo si fiicana doontu noola socoto waalmallaaxu xaadiqan wa kaana almallaaxu xaadiqan ninka maaragtay naaquudaha ama darawalka ama bayloodkaana wuxuu ahaa maaragtay nin oo aad waxu yaqaano xariifo ayuu ahaa iyo wanaxwi daalika mima huwa jaarir waxaa ku socda calaa alsinati kaiira dad badan afkooda marka iyada lafteed waa nooc adabaho in maaragtay mudan in la iska ilaaliyo waxyaalahaas oo kaleo in maaragtay ilaahay nicmada loo tiiriyo ilmahana xataa in lagu tarbiyeeyo fiihi masaailun baabkan iyagana masaa'il muhiima ku suganoo aluulaa midda ugu horraysa tafsiiru macrifati nicmati nicmada in la aqoonsado iyo wa macnaha inkaar nicmada in la aqoonsaday inkaarkeeda inkaarku maahan inuu diido ee laakiin waa inuu cid kale u adeefiyo ahaaniatuna macrifatu in la aqoonsado anna haadaa jaarin calaa alsinatin kaiira dad badan hadalladooda marka in la iska ilaaliyo macnaha ahaaliatuna tasmiyatu haada alkalaam kalaamkan in lagu magacaabay inkaaran linicmati nicmada aloo la inkiro marka wixii ka weyn maxaad u malaynaysaa alraabicatii afaraadna ijtimaacu diddayni fi lqalbi qalbiga in maaragtay laba shay oo iska hor imaan karto inay ay qalbiga ku jiri karto oo waa maxay yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunahaa nicmadii dhinac waa ka yaqaana ilaahay inuu leeyaho cidla wadaago aysa jirin asbaabtuna inay uun iska tahay wax ilaahay uu sameeye keligeed inaysan maaragtay aysan la gooni noqon karin marka waxaa la rabay in musabibka oo alla ah oo nicmadan sababay in la sheego alla subxaana wa tacaala kabacdina asbaabta haddaa rabtid markaa sheeg oo qof haddau wax ku suoy lowlaa allahu uma lowlaa fulaan maaragtay la ahlakana aljuuc baa dhigi karta allah haddau iquudi lahayn uma fulaan ilaahay una iga dhiga lahayn maanta gaajaan u baktin lahaa taasoo kale taas waa la ogolyahay marka qalbigii waxaa ku kulmay nicmadiina waa garanaa cid kalena waa u tiirinaya marka nicmada garashadii waa nooc min aliimaan cid kaloo loo tiiriyana waa noocees min ashirki in kaana shirka asqar ay tahay baabu qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisou u baab yahay falaa tajcaluu ha samaynina lilaahi alle andaadan ilaahay wax la mida oo lafaca u samaynina walxaala antum taclamuuna idinkoo og andaadda samayntoodu waa maraaxil wa mar mid samayntood waa shirki cad waa sida gaalada oo dad ilaahay kayrka ay caabudayaan oo kale miday sameeyaan iyo mid sababtoo ah wixii ilaahay leeyahay cidda haddii aad u sugtado kale mid dhigtid waxawaay waa shirk gaalada hadhow waxa lagu cadaabaa waxay leeyihiin tallaahi in kunnaa la dalaalin mubiin wallaahi baadinibaan ku sugnay id nusawiikum birabbi alcaalamiin allihii caalamiinta rabbigoo markaan idinla simi jirno oo idinla barbar dhignay alla dad qaldan oo maaragtay mas'aladu ay ka qalloocan tahay ayaan ahay saasay marka ay odhanayaan haddii shirku asqarka uu yahana waa arki doonaa maa shaa allahu fula maa shaa allah washaaa fulaani ayada lafteed marka nooc oo waxaa weeye mid aad samaysay way sababtoo ah wixii ilaahay aad u samayso xun haddaad barbardhig aad keento oo shirkiga asarkaa korow kuu qaadaya hadhow shirkiga akbarkaha ku dhacaysa marka waxaa la rabaa si towxiidka tawxiidka ciise loo ilaaliyo wax alla waxa shirkiga edab darrada in laga ilaaliyo soo maa sababtoo wax laga edab qaato ilaahay baa ugu wey subxaana watacaala an ta'addab maca rabbi rabbiga kitaabkaasoo dhan ilaa aakhirka waa arki doonaa wuxuu ku saabsan yahay inaad aadaabeen wax allow wixiiba ka imaan kara rabbigaa inaad taxaddi ku samaysay cibaadadiisa iyo maanta ma arkaysaa cadamadiisa iyo waxiiba taxaddi ku samayn kara waa lagaa fiijinaya sababtoo maqaamka alle waa weeye maqaamululuuhiya waa wax lamida lama arko maqaamkaas marka inaad cayaar ku cayaarto dheeldheeelsatid lama ogola dadkana waxaa shirkigaas ka dabaalan bal cibaadayba ka dhiganayo huhaa huhaa huhaa wallaahi jahanamay ku dhex dabaalan sababtoo maqaamka ilaahay waa weyna qofkii maqaam ilaahay qaraabiis intuu soo keenay ilaahay maqaamkii soo ag fadhiisiiyey ya waxaa waye qofkaas waa khatar wey ilaahay maqaamkiisa casiiz waaye cadiim waay qofku inuu markau iska jiro qowlu llaahi tacaala falaa tajcaluu lilaahi ha u samanina andaadan ilaahay wax lamida ah. midku waa waxa qofka lamida ah. fulaan midii haddaad tira waa qofkaa isku fac tihiin isku asaas tihiin isla leblantaan meel rag u roorabaa roori kartaanaa la yidhahdaa labada wiiloo isku faca oo wax kastaba lagu tartansiiyo ayaa la yidhahdaa labadaasna waa isu dhigantaa amada labada farasoo isku bedro ayaa la yidhahdaa qaala ibnu cabbaasin wuxuu dhahay fi laayati alandaadu andaadda waxaa loo sheega huwa shirku macnaa midku waxaa weeye waa qofkaad ilaahay ciddaad ilaahay la wadaajisa wadaajintaa mid buuxda ha ahaado mid naaqis ha ahaato ilaahay marnaba shirki ma ogolo subxaana wa tacaala alandaadu huwa shirku midka la sheegaa waxa waaye waa shirka macnaa shirki samaynta waayo macnaa ayuu ka wada ilaahay inaad shirki u samaysid waayo akhfaa shirkigaa wuu ka qarsoon yahay min dabiibi namli maaragtay dhuuracaso oo maaragtay eh, qulqulaysa dabiibkasoo qulqulka ma dhahan dhuuracasay marka socodkooda maxaan dhahnaa annaga eh, iyo quraanjada quraanjada qulqulayso ma dhahan macnaa waa sacadka quraanjada dabiib la yidhaahda ha akhfaa wuu ka qarsoon yahay min dabiibi namli dhuuracaso maaragtay tukubayso oo qulqulayso calaa safaatin dhagax sibsib ah oo sawdaa'a weliba madow fii dulmati leyl hameen mugdiya kaba soqad guri mugdiyaa ku jirta dhagax balaadka sida baalkan oo hadda oo balaadka guriga noo yaal kan soo balaadkan oo kale waxaa weeye safaadku waa kan oo weliba waana sii madowdaha middaas madowga badan wa gurigiina waa mugdi dhuuracase ma qajafay leedahay qajaf male hadday qajaf lahaanle dhagaxan sisibkaa miyo may lamana arki karo meeshu waa madooda waa xajmi yar iyo meeshiina waa mugdi marka inaad dareento ama shanqarteeda aada dareento ama isha aad ku aragto ama gacan aad ku taabato soo baciid maaha macnaha sida bahashaasoo tukubaaysa ay kuugu soo dheelmo kartoodan u ogeyn gooray ku soo gasha iyo goor kale shirkiguna goorow ku soo gala iyo goor kale ma ogin markaas waxaa weeye in waardi layska qabto way inta layska dhigto shirkiga in laga raaxaysto may inaa waardi iska qabati wa huwa haa wuxuu yidhi ibnu cabaas qaal ibnu cabbaas alandaa fi laayata ku dhaha alandaad andaad huwa shirk macnaa huwa shirki macnaha wuxuu ka wadaa shirki samayn waayo oo ilaahay ciddaad cibaadadiisa la waajib mid baad ka dhigay wa huwa shirkiguna akfaa wuu ka qarsoon yahay wuu ka macnaa wuu ka qarsoon yahay wey min dabiibi namli dhuuracaso tukubaysa oo qaloqulqulaysa calaa safaatin dhagax sibsiba sawdaa'a madow fii dulmati leyli weliba hamiinka mugdigiisa markaasuu inuu qarsoon yaho ku tusinaya shirkiga maxaa ka mida wahuwa waxaa ka mida an taquula inaad tidhaahdo wallaahi baan ku dhaartay waxayaatika yaa fulaan ee nolosha carabtu isuuriyiinta u badan waxayaatika washawaaribii uu ku shuu shawaaribtaada iga qusay ilaahay kaago shawaaribtiisa washawaaribii uu ku leeyahay ku dhaarana haye wa taquulu waxaad leedahay lowlaa kulaybatun haada eygaan yar haddaysan ahayn la aataana nusuusa noo imaan lahayd walowlaa albadu fidaad bahalkaan maaragtay badhiga badhiga maxay dhihi jireen soomaaliya ya umburuq ma dhiga ah? may booloboolada soo maa a boolobooladaas oo fi daari guriga joogto mise digiiranka miya waxaas la'atal lusuus way imaan lahay marka caadiisa waxaa kamida badhiga marka wax shaqarya maqlo waa soo kacawo qaylina waa lagu baraaruga nacam ya magaceed magaceed baat baata bay dhaha soomaalida soomaaliduna boolboolahaas ina ka malana wa qowlu rajuli iyo ninka qowlkiisa lisaaxibe uu leeyahay maa shaa allah washinta arrintu sida ilaahay ka saa doontay noqoni oo waaw iskula cadfo iyo wa qowlu rajuli oo yidhaahdo lowla allaahu fula ilaahay iyo hebel haddaysan ahaan lahay o laa tajcal fiiha fulaana ma garan fulaan ha ku darin oo ku leeyahay kulluhu bihi shirku waa shirkiga ku jira rawaa ibnu abi xaatim waana saxiixa marka waxaad garanaysaa dad badan waxay u haystaan waxyaalahan in shirki la yidhaahdo oo laga digo in ibnu taymiya maxamed ibnuhaab ibnu qayim ay ka shaqeeyeen laakiin hadalkan hadiyo ka sugnaaday ibnu cabaas iyo salafkiiba ka sugnaaday waxaan in laga jeedo ibnu taymiya marka cilmigii oo qur-aankii diinta fasira inuu noo soo nooleeyey ibnuqayim maan wax kama keeno culimmadii horeo shaaficiyada iyo maalikiyadana waxaan dhigi jirtay oo dadka shirkiga maaragta uga jiray axaadiidtayna ku taalay marka wax cusub culimmadaan ma keen wixii jiray noo kale marka inuu shirkigu marka uu qarsoon yahay waxyaala adiga aada lahayn shirkibaa kuu soo yahay oo iska dhaaf cawaamta iska dhaafka dad badan ahlulcilmi ah aysan ku baraarugsanin ayaa ka mida uu marka wuxuu ku leeyahy waxaa ka mida shirkigii yarka ahaa inaad tidhahdo wallaahi waxayaatika yaa fulaan wallaahi baan ku dhaartay iyo noloshaada hebel makhluuq ma lagu dhaara kara may marka marka wallaahi waxayaatika noloshaada anna ku dhaartay wey marka inaad makhluuq ku dhaarto waa shirki waa noo imaan doontaa ama aad tidhahdo waxayaatii noloshaydaan ku dhaartay noloshaada ayaad ku dhaaranaysa ayaduna markaas waa qalad oo wataquul aad tidhaahdi lowlaa kulaybatu haadaa eygaan haddaysan ahayn la ataana nusuusa ay noo imaan lahayd waxaad tidhahdaa lowla allaahu umma lowlaa inaad tidhahdaa walowla albadu bahasha haddii aysan ahayn boolbooladaa fi daari la ata nusuus lowla allaahu umma lowla albadu inaad tidhahdaa la raba nacam iyo wa qowlu rajuli qofka maaragtay qowlkiisa lisaaxibi uu ku yidhaahdo maa shaa allah washi'ta maxaa la rabaa maa shaa allahu uma shi'ta inuu yidhaahdo iyo wa qowlu rajul uu yidhahdo lowla allah wa fulaan alla iyo fulaan maxaa la rabaa lowla allah uma lowlaa fulaan nacam laa tajcal fiiha fulaan macnaha fulaan marka ibnu cabbaas wuxuu yidhi laa tajcal fiiha fulaan ha ku darin hebel haddaa ku daraysana waa inaa macnaa uma aada la timaadid waa haadaa kulluhu bihi shirk taasoo dhan waxaa weeye ilaahay aad cid kale la wadaajinayso rawaa ibnu abi xaatim wa cumar bn khaaab radi allaahu canhu laakiin sheikhu wuxuu leeyahy sawaabtiis ibnu cumar waay xadiidkan xadiid ibnu cumar wey sida sawaabka ibnu cumar inuu yidhaaho anna rasuul lahi sal allahu alay wasalam qaala wuxuu dhahay man xalafa bigayri illaahi ilaahay cid aan ahayn qofkii ku dhaar faqad kafara wuu kufriye oo ashraka waa shaliig yeelay rawaahu tirmidiy wasaxahu alxaakimu xaakimna waa saxiiya sababtoo ah nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam ilaahay qayrkiisa aan lagu kadhaaranno qayrku man kaana xaalifan falyaxlif billaah aabbayaalkiina waxaasoo lagu dhaarto ma ah man xalafa qofkii ku dhaar sababtoo ah dhaartu waa tacdiimu tacdiimkaasna ilaahay baa istaahila subxaana wa tacaala marka ilaahay qayrku in lagu dhaarto ma ah man xalafa bikayr اllaahi faqad kafara ow ashrak shirki uu sameeyey rawaahu tirmidiy waxasana wasaxahu alxaakimu xaakimna six buu ka dhigay marka iyadana dhaarta waxay ka mid tahay ilaahay kayrkiisa lagu dhaarto shirki la'aan dadka maxay ku dhaartaan nabeed iyo waxyaalada ku dhaartay wanebiy masaaridaa u badan soomaalidan waagar ku badnaan jireen gobolladaas dhexe iyo nabe inaana saas yeelay <laughs> marka waa wanebidaas oo masaarida ku dhaarato wey nacam marka lama ogolo makhluuq lagu dhaarto xataa nabiga in lagu dhaarto lama ogolo calayh salaatu salaam wa qaala ibnu mascuud waxau dhahay lian axlifa billaahi ilaahay inaan ku dhaarto kaadiban anoo been sheegaya axabbu ilaya waxaan ka jeclahay min ali min an axlifa inaan ku dhaarto bikayrihi ilaahay kayrkiisa saadiq anoo run sheega haddii laba i door badsiiyo inaan anoo run ku dhaarna ilaahay kayrkaan ku dhaaro oon idhaahdo wannebi waxaas waa sax iyo saxaan idhaahdo anoo run sheegayo waxaa iiga roo inaa idhahday wallaahi waxaa saa iyo iisaaba iyadoo been sababta waxa ilaahay keyrku lagu dhaarto waa shirki soo maa laakiin been aad ku dhaaratay ilaahay ugu dhaaratid waa macsiyo soo maa bal xadiidaaba ku soo arooraba ninaa aa wax lagu qabsaday markaasu laa waladii laa ilaaha hayru ilaahay cid kale aysa jirnaan ku dhaartee waxaasi ma jiraan beenowna sheegaya midki waa loo dhaafay maxaa loogu dhaafay kelimada tawxiidkii aa ka adkaatay maaragtay dembigii kale ka adkaatay hadalkaa wanaaggaas waladii laa ilaaha hayru tawxiidkiyaa ka adkaatay laakiin xataa adoo run sheegaya shirkigii aa runtaada baabi'inaya marka waa caynulfiqi fiqiga midka ugu weyn ma garan waxaa laga yaaba qofkii aan fiqi aqoon garan naxariisid muxuu ka wadaa laakiin dadka daysa maraatibta dunuubta aysa kale aqoonin aysa fiqi lahayn waxaasoo kale ma garanayo yani dunuubta si u kala weynta iyo maraatib iyo wanaaggu si u kala horeeya ma kala garan karaan qofaa waxaa le beenaa la weyn hay beentu waa kala weynta lakiin maxaa ka dar ilahi qaybka shirkigaa ka weyn baan labadaba ma uu jec laakiin wuxuu leeyahay oo rabaa inuu ku baraarujiyo wuxuu leeyahay shirkiga iyo dembiga shirkigaa weyn dadku shirkiga baryaan waa iska sahlan dembiga xoogaa waa la weya mararka qaar laakiin shirkiga ma garan nacam waxaa laga yaabaa qof ciyaal suuqa gabarna da xarfida laleeya o edabdarra u sameeye saxib darrabaa u sameeye laakiin hadduu awliye alla adeeg oo la wardinayo hah hah ma ku hayo oo ilaah u istiqaatanayo waxaa leey weli alla waayaa laleeya soo ma huwa shirkiga ku dhacay waqaala ibnu mascuud wuxuu uhi lian axlifa billaahi kaadiban axabu ilaya ayaan ka jeclay min an axlifa bikayrihi inaan ku dhaarto saadiqan isagoo anoo run sheegayo wa can xudayfata taa waxaa fahmay saxaabada diinta say u kala fahamsanaayeen dadka culummadaana waxaa la rabaa in laga qaato maraakibta diinta qof aan waxba aan aqoonin haddowdha anaa diinka hadlaa oo weliba dhaqan gelina waxawaaye mataahaad iyo cajaa'ib oo la imaanaya oon caqli iyo cilmi iyo midna aan da' lahayn akhdaa' oo la imaanaya sababto awliyaadka ma kala yaqaano say u kala tartiibsada ma yaqaano marka sharcigii iyo diintii iyo caqligii waxaan saas ugu kharbaday hadhow diintii waxay ku noqonaa tashwiih iyo sumxuma usoo jiidaya naam siday culimmadu yidhaahdeen man camila biduuni cilmi kaana maa yufsidu akar mimaa yusli qofka haddowdhoo cilmilaan camal falay sharkaxsanaya waa daal daal hadda muxuu samaynaya wuxuu fasaadinaya badan wa can xudayfata radi allahu canhu qaala ana rasuul sal l qala wuxuu laa taqulu ha ohanina maa shaaa allah wa fulan ha ohanina maxaa la rabaa maa shaaa allaahu uma shaaa fulan marka xadiidkuna asaguna waa saxiix weeye walaakin quuluu waxaad tidhahdeen maa shaa allahu tuma shaaa fulaan waawga maxaa loo diidaa oo tumada loo ogol yahay uma wax isku eg aa la yskula cadfa jaa'a zaydun wa darajo ma isdhaha laakiin uma wax kala markaba leh ama zaman u kala dambeeyo ama darajo u kala dambeeyo soo maa marka waxaa la leeyahay maa shaa allahu ilaahay wuxuu doono uma shaaa fulaan ilaahay markaas hebel markaa kabacdi waxuu doono marka taraafi oo ka dambayn xagga rutbada iyo darajada waa rawaahu abu daa'uud bisanadin saxiix nacam wa jaa can ibraahim anakhaci waxaa ka yimid oo macnaa laga wariyey annahu yakrahu annahu yukrahu in la kahdo culimmada hore salafka hadday karaahiye ay isticmaalaan bimacnaa taxriim ay u jeedaan karaahiyada musطalaxa dambe oo culimmada waxay u fasiraan maa laa yucaaqab calaa ficli maa yuhaabu calaa tarki walaa yucaaqab calaa ficli oo cagsiga manduubka wixii haddii uu sameeyo aan lagu ciqaabayn haddii uu ka tagana habaab laga bixinayo laakiin salaf ka hor hadday karaahiyo idlaaqaan badanaa waxaa looga jeedaa taxriim qur-aankana waa isticmaalay markii qatligii iyo zinadii iyo lasoo xariir maxaa la kullu daalika kaana sayi'atan cinda rabbika makruuha ama kullu dalik kaana sayuhu cinda rabbika makruuha karaahiya tanziih maa la dhahaa may waa xaaraamma hadalkaana saasaa looga jeeda macnaa xaaraam uga jeeda annahu yukrahu waxaa la kahdaa oo macnaa xaaraama inuu qofka yidhaahdo acuudu billaah ilaaha kumangal wa bika macnaa qofaa waa lagu eryarayo nin ciidan haystaa usoo soo gashay mise qabiil mise dawlad waxaad leeniyo cadowgan ilaahan kaa magan iyo adiga lama ogol acuudu billaahi uma bika waa inaad tidhaahdo ma garan ilaah baan magan galay uma niyo maanta adaan ku magansaday hadda maanta waxaad ii qaban karta ii qabo wayajuusu waxaa baran an yaquulu yidhaahdo billaahi uma bika ay acuudu billaahan magan galay uma bika qaala wayaquulu wuxuu leeyahay lowla allaahu uma fulaan allah haddii lala yahay inuu wax ii qaban lahayn ama uma marka hebel oo wax ii qaban lahayn walaa taquuluu lowla allaahu fulaan lowla allaahu fulaan ha dhihnina taas lama ogola fiihi masaa'ilun baabkaana masaa'il ayaa ku sugan isagana oo laga qaadanayo aluulaa tafsiiru aayati albaqara aayadda baqarada in la fasiro fi landaadi andaad andaad marka waa maraatib weeye markii hore waa anagii soo marnay waminannaas man yataku min duula inay shirkiga weyn ku saabsaneen hadda laakiin shirkiga asqarka iyo waxyaalaha hoos ayay ku saabsan tahay oo wax alla wixii aad ilaahayba dhinac ka mida aad kala wadaajiso shirki bay noqonayaan marka shirkiga asharna waa noqon kara akbar waa noqon kara oo ibnu cabbaas baa kii ku fasira waxyaalaha fara badnaa oo inaad maaragtay aad eh, markuu ka sheekeeyey waa kii waxyaalaha badan maaragtay ku fasiray oo yidhi waxaa ka mid ah inaad tidhaahdid eh, wallaahi waxayaatika ya fulaan iyo waxayaatii wataquulu lowlaa kulaybatu haadaa la ataana lusuus waxyaalahaasay ku fasiray ahaaniyatuna ana asaxaaba radi allahu canhum kaanuu yufasiruuna alaayata aayadda waxay ku fasiri jireen annaasilatu ku soo degtay fi shirki alakbar shirkiga akbarka annahaa tacumu lasqara shirkiga asqarkaana inay camimayso waa arrin ka baxsan dadka caabada waxaan arki jirnay markay culammada aayaadka tawxiidka ay soo daliiliyaan oy dhahaan waxaan waa shirki waayo haa aayaadkii gaalada kusoo soo nagu lagu daliilinaya agaarkii hadduu yidhaahdo yaa hubel yaa hubel uu yidhaahdo akifni akifni adigana yaa badow yaa cabdulqaadir akifni ii gargaar yaa mad haddaa tiraahdo shu maxaa ku kala duwantihin ma inuu gaalku abujahla adda fulaan bini fulaan ah hadduu qowlkii ictiqaadkii ficilkii isku mid yahay ilaahay dadka mida may ugu shakeeya in allaha laa yanduru eh, ilaa sawrayka maar walaakin yandur ilaa quluubikum wa acmaalikum ilahay qofka camalkiisa waa inay hebel hebel ilahay waxba uguma fadhido subxaana wa nacam marka aayaadka shirkiga kusoo degtay shirkiga asqarkaana waa ku dabiqi jira culimada waa ku jira aayadda mushrikiinta ku degtay ahlu caasigana waa maar haddii gaalka zaaliga loogu yabooho maalan cadaab loogu yabooho oo qofka hadduu muslim yaho zaani noqdo isaga cadaabka waxba kuma lahan miya waxaa leeyahy waa isaga waa muslim aayadda gaalka kusoo deliil maa la leeyahy hadduu muslimkii saariq noqdo aayaadkii sariqada iyo maaragtay cadaabkii ma ma ku imaanayo miya laa qofka haddaad ficilkii gaalka haddaad la timaado bal ilaahay mu'miniinta wuxuu ku leeyahay wattaquu naar latii cudu lilkaafiriin adinkoo mu'miniina naartii gaalada loo sameeyey ka cabsada walidaalika dad badanoo cusaada soo naarta ma galaan soo maa way galaan waxay uga duwan yihiin muslimiintu cadaabkooda daa'im ilaahay wuu ka soo bixinaya subxaana wa tacaala marka waa fahm oo oo cajiib ah waa fiican waayo fahamkaa الثانية أن الصحاaبة رضي الله عنهم يفسiruuna الآaيaة الناaزلةa aayadda ku soo degtay في الشhirك الأكبر أنaha تacumu inay camimayso oy daboolayso الأصغر شhirkiga أصغرka الثالثة أن الxلفa بغayr الlahi شhirك ilaahay غayrka in lagu dhaarto inuu shirki yahay الرaaبicaةu midda أفraadna أنahu إidaa xalifa haddii uu ku xalف haddii uu ku dhaarto بغayr الlaahi صاadiقا asagoo ilaahay kayrkiisa oo ku dhaarta isagoo saadiqa fa huwa akbaru wuu ka wen yahay min alyamiin alkhamuus dhaarta beenta yamiin alkhamuuska waxaa dha inaa ilaahay ku dhaartay laakiin aad been ugu dhaaray sababta taasi waa dembi taasina kabaa'irtay ka mid tahay laakiin ilaahay magaciisa keyrkiisa aa ku dhaartay walow adoo saadiqa wal nebi aa ku dhaaratay soo maa inaad ilaahay magaciisa been ugu dhaaratay wuu ka sii weyn alkhaamisatu alfarqu in la kala bixiyo bayna alwaawi wa uma fi lafdi lafdiga in lagu kala bixiyo sababtoo ah waawdu wax tasriigoo isla egayd faa'iideynay umadana wax kala dambeey sow makhluuqu sow khaaliqa allah sow kama dambeeyan kama darajo liitaan marka waa in uma haddaa wax isku wadaajinaysid maa shaa allahu uma fulaan lowla allaahu uma fulaan markaas waa inaad tiraado ilaahay hanugu ansaco insha alla wasalla calaa maxamed ali saxbi slim iyo hamiin dambe sidau noogu socona insha allah ilaa hamiinka uun jumcada mubaaqana inta noo socona insha alla ilaa aan ka dhammayno